bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo sideedaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu amri اla'imati bitakhfiifi الsalaati fi tamaamin wuxuu baab yahay farida la faray ee a'immada salaadda ummadda tujiya bitakhfiifi الsalaa salaadda inay fududeeyaan xagga qiraa'ada loo jeedaa fii tamaamin maca tamaamin iyadoo dhammaystir lala qabo oo arkaantii iyo waajibaadkii iyo aadaabtii salaadiiyo abcaadeeda la dhammaystirayo waxadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi abubakr naysaabuuri ahbaranaa <clears throat> hushayn bnu bashiir asulami can ismaaciil bn abi khaalid alaxmusi can qays ibn abi xaazim alaxmusi اlbajali can abi mascuudin اlansaari cuqbat bni camr dhowr goor baynu soo maray isagii axaadiiisaba qaala imaamka wuxuu ihi jaءa rajulu nin baa yimid ninkaas waa mubham lama sheegin wadaadaa ku awilay wadaadkii xalay aad soo marteen ee ahaa sulaym ee reer bani salima nimanna may waxay dhaheen waa xasm ibn abi kacabin aw xaraam ibn abi kacab laakiin waa iska mala awaal lama hayo riwaaya musarixa jaءa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulilah rasuulka ilaahi buu u yimid faqaala wuxuu yidhi innii nabi allow anugu la ataakharu waa ka dib maraa can salaati subxi salaada subax xaggeedaan lugta ka jiidaa min ajli fulaanin imaam hebel dartii min ajli fulaan imaam hebel dartii baan salaada oga hadha yacnii imaamkaasa mimaa yutiilu bina dheeraynta uu salaadda dheereen darteed ayaan salaadda oga cada jiigaa salaada subax xilligaan doonaa iman kara laakiin maadaama aan ogahay imaam hebel inuu ku fakanayo waan ka cagajiidaa dacwo culus wey mima yuiilu binaaya qiraa salaadii qraa'adii buu dheeraynaya xadka ka bixinaya dheerayntii mashruuc ahayd aan ahayd qaala saxaabigu wuxuu uhi famaa ra'aytu ma arag annabiya suubanaha sala اllahu calayh waali wasalam hadiba asagoo cadhooday fii mawcidatin waano iyo wax sheegid ummad wax loo sheegayo qatu weligay ashadda mid ka dara mima kii hadiba uu cadhooday yowmaidin maalinka nabi maxamed oo ummad waaninaya oo diin u sheegaya oo cadhooday su maalinkaa u cadhooday ma arag buri saxaabi nabi aad baa uga kullaaday salaadii waajibka ahayd ee jamaacadii iyo khayrkii oo ruux dartii wanaag sameela ummaddii ayay oga cagajidayso ee khayrka oga cararaysa waa hawl culosaade ma ra'aytu nabiya hadiba fii mawcida mawcidada asalkeedu cinda alcarab waa maa fiihi tarhiibun wa tarhiib maa fiihi tarhiibun wa tarhiib wixii wata shay lagu jeclaysiinayo ama lagu nacbaysiinayaa mawcidaa la yidhaahdaa ayb qau weligeed ashadu ka dara mima kii qadaba u cala yowmaydin maalinka ayada faqaala wuxuu nabigu fii mawcidatihi yaa ayuha nnaas dadow inna minkum waxaa idinka mida munafiriina kuwa ummada fiijiya didiya oo xaqa ka didiyo ilaahay nacbaysiya waanaga xaala suma sayidina cumar laa tubaqidu llaha ilaa cibaadihi xalay waanagii soo maray fa faayuhum kiinii ama annaasa ummadda imaam u noqdoo tujiya falyuujiz qiraada ha gaabiyo yuujiz iijaasku hunaa qiraa'ada looga jeeda qiraada haddii la uruyon la dheerayna suuradda la akhrinayo ee de rukuucdii iyo sujuuddii iyo ictidaalkii way ku beegnaanayaan fa inna min waraa'ihi waraa'i اlimaam imaamka xaggiisa dambe waxaa taagan oo ku xidhanaya alkabiira waayeel wadaciifa mid taag daran wadalxaajati mid baahi iyo dan ay ku taagan tahay oo degdegaya degdegaya marka dalxaaja waa ka caansan yahay daciifka iyo kabiirka oo isagoo horo badan ba soo gelaya idan markaad keligiin tukanaysaan nin walba qaabkuudun hau tukada nabigu waa odhan doona calayhi salaatu wasalaam laakiin mar haddaad mas-uuliyad iyo xil qaado ummadku daba taagan tahay waa inaad ayagaas u teela dhigto wax badan aad u reebto qiimayso xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana hushaym ibn bashiir asulami alwaasita wakiicun ibn xa qaala waxadaana ibnu numayr muxamed xadaana abi abi cabdulahi bn numayr xa waxadaana ibn abi cumar muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani saaxib اlmusnadi wa kitaab اliimaani caanka ahaa xadaana sufyaan weli mana soo marin ibn abi cumaron sheekhiisu sufyaan bn cuyayne ahayd kadalika fi jaamic الtirmidi liannahu laazama ibn cuyaynata akara min 18 sana la yidhaahdaa oo qurabata 20 caaman xadaana sufyaan bnu cuyaynata abu muxamed alhilaali kulluhum wadaadahaasoo dhan sufyaan cabdulahi bn numayr wakici hushaym kulluhum can ismaaciil can ismaaciil ismaaciilki horaad soo marteen way hadda ismacil bn abi khaalid alaxmusi can qays bn abi xaazimin can abi mascuudki horaad soo marteen wey fii adal isnaadi sanadkii bay ku kaxeeyeen isnaadkeeda waa sanadkii ka bilaabanaya ismaaciil wixii ka dambeeyey qays can abi mascuud bimili xadiii hushaym xadiidkii hushaymoo kaley sheegeen wey xadiidkii hushaymee hore kii hore wey ee uu soo sheegay hadda hushaym wuxuu ku ladhan yahay wakiic oo markaa maqruun baa la yidhahdaa maqruun ayaa la yidhaahdaa marka dee labada wadaad laba sanad ku kala jiraanna mutaabaca la yidhaahdaa hadday fii sanadin waaxidin isku cadfan yihiinna qiraan baa la yidhahda cinda almuxadisiin waad garanaysan awlahaas alimaam abaraani asagu wuxuu kordhiyey min xadiidi cumaan ibn abilcaas athaqafi xadiidkan markuu ka hadlaayey wاlxaamila wاlmurdica meesha ah faina min waraa'ihi alkabiira wاlضaciifa wada اlxaajati ayuu min xadiidi cuثmaan ibn abilcaas aلthaqafi ku daray wاlxaamila wاlmurdica waayeel baa daba taagan ruux taag daran baa daba taagan ruux danlaa daba taagan haweenay xaamilaa daba taagan mid ilmo nuujinaysa oo ilmo abaydina ka soo tagtay ayaa daba taagan riwaayo kaloo min xadiidi cadi bni xaatim waxaa ku timid wاlcaabir الsabiil wاlcaabir الsabiil waxaa kaloo daba taagan nin musaafir aba nin musaafiroo yidhi intaad masaajid ku leexato intaad keligaa iska tukan lahayd ummadda la soo jamacaad oo degdegaya oo dameero iyo awr iyo hawlmeel u taaganta ordaya markaasaad baqara citaalisahad burbur maa meeshaa ka imanaya walcaabir asabiil idan intaasoo dhan ba waxay soo gelayaan wadalxaaj wadalxaaja ku jiraan وxadaثna qتaybaة بن سacيidi xadaثna الmغيرة wهو بن cabdالرaحman الxizاmi can abi الزinaad cabdالlah بن dakwan can الأcrج cabdiرaحman بن hurmز can abi hurayra radi allahu tacala canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaal إida ama axadukum الnaasa midkiin hadduu ummadda tujinayo oo imaam u noqonayo falyukhafif ay اlqirاءة falyukhafif اlqirاءة waxaana ka laazimi qirاءaة الrukuuci والsujuudi والاctidaali واljuluusi bayna الsijatayn iyo wاlqucuudi lلtashahud intuba takhfiifka marka waxaa loo jeedaa hadee takhfiif fii tamaamin salaaddii waa la dhammaystiri oo lagu ciyaari maayo laakiin qiraa'ada xoogow musaawada laga dhigaya faina fiihim dadkaa daba taagan waxaa ku jira naaska naas dadka mu'miniinta ah asakiira mid taag yar mid yar oo da'yaroo intaa ka badan baan adkaysan karin oo ciyaar bilaabi haddii lagu sii dheereeyo marka horena xooguu khushuuc ba iska raadinaya haddii laakiin hawsha ay sii socoto inuu iska ciyaara laga yaaba inuu iska fadhiistaaba laga yaaba xataa bacdu salaf waxay dhihi jirin salaadda hala si waswaaska looga degdego salaadda waad aragto marka u horraysa ee niyadeeda waa joogtaa haddaad durbo dhammayso waxaa laga yaaba inaadan suuqa aadin haddii laakiin aad cabaar wado meela fiirin iyo suuqood u dhaqaaqda xisaabo kaluu shaydaan keenahaya waswaaskii baa marka salaadda gaabiya saaad oga degdegtaan waswaaska iyo shayaan hawlihiisa faina fiihim asahiira mid yar baa ku jira dadka walkabiira waayeel baa ku jira wadaciifa mid taag baa ku jira walmarida mid xanuunsanoo bukaana fain sallaa waxdahu midkiin hadduu keligii tukanayo falyusali kayfa shaa fi lqira'a kayfa shaa ama salaadda ku ciyaaro salaadda ku ciyaaro maxay lianna siyaaqa caddaynaya falyusallii kayfa shaa luqa ahaan haddii la qaato luqa ahaan loogu dhaqmo waa maxay waxaa dad samey ama galgalo ama boodbood ama waxaad dad samee wey laakiin siyaaqu waa mufasir maxaa laga soo hadlaya salaada qiraa'ada gaabiya ururiya ee ku ciyaara ma ahayn marka lama rabo hawshaasoo kale faidaa sallaa waxdahu falyusalli ha tukado kayfa shaaa siduu doono fi اtaطwiili aw اtakfiif inuu fududeeyo inuu dheeray asagay markaa u taallaa asagay markaa u taallaa markaa xor baa tahay wey ilaa markaadaa amiir isku ah xil kale kuma saaro xadaana ibn abi raaficin muxamed ibn abi raafic naysaburi اlqushayri qala xadaana cabdurazaq bn hamaam asancani alximyari xadaana macmar ibn rashid abu curwat alyamani can hamaam ibn munabih isna waa sancaani oo a'imadii yaman ilahay ku dharqabtay sunnada ilahay ku faafiyey qaala hamaam wuxuu yidhi hada xadiidkan waxaa weeye maa xadaana abu hurayra ay maa xadaana bi abu hurayra axaadii abu hurayra uu noo yeedhi saxiifadii caankeeda la yaqaanay iyo wax ka soo xiganaya wuu nooga tabiyey can muxamed in rasuuli illaah muxamedkii nabiga alla ahaa sal allahu calayh waali wasalam fadakara hamaam wuxuu sheegay axaadiiu sheegay minha waxaa ka mid a ah axaadiitaas qaala iska qadanaha dee oo hamaam ah. wa qaala abu hurayra qaala rasuulullah qaala abu hurayra qaala rasul iska qadaranta waad garanaysa ayib abu hurayra wuu hadlayaa nabiguna ka tabanayay qaala abu hurayra wuxuu uhi qaala rasulla sal lay wasalam idaa qaama axadukum linnaas midkiin dadka hadduu u istaago yani dadku uu tujinayo oo imaam u noqonayo falyukhafif isalaata salaadda ha fududeeyo xagga qiraa'ada wey faina fiihim ulkabiira mid weynba waayeelaa ku jira oon istaag dheerba geli karin wa fiihim udaciif mid taag daran baa ku jira oon taagnaan karin waidaa qaama waxdahu keligii hadduu istaagoo tukanayana falyuil ha dheereeyo salaatahu maa shaaa salaadiisi intuu doona ha dheereeyo falyusalli kayfa shaadii marka kuu caddaysay riwaayada waxa looga jeedo iyadoo sidaa ta haddana jumhuurtu masale isku khilaafeen adag ba halkan ka baxda oo ah ruuxa muslimkaee keligii tukanaya salaadan wuxuu dheerayn karaa intuu doono hadday adaalaba wakhtigu ha baxee salaad suxban keligii tukanaya maalan gurigii baan ku tukanayaa ama meel cidlaa baan ku tukanaya qiraada ma iska dheerayn kara ilaa qoraxdu soo baxdo baqaraan bilaabi waan dhammeeyey haddana alcimraan baan bilaa waan dhammeeyey qoraxda halkaas soo istaagaysa sunatu shuruqi baaba taaganba ka warrama falyuawil falyuil salaatahu maa shawad haddaa ku dhigay waxaa leeyihi dhibba ma laha marka horeba hadduu ku galay wakhtigii uu joogo hadduu galay qiraa'adana u dheereeyey wakhtuba hadduu doon ha baxee waa okay bay yidhaahdeen xadiidkay ku dhageen nimanna waxay dhahdeen maya waxaad lagu qaydayaa xadiidkii kale abu qataadiyad garanaysaan markuu nabiga saxaabadu habeenay socdaal ay safar ahaayeen intay meel seexdeen oo saxaabada qaarkood uu inoo waardeeyey wakhtiga salaaddii way dhowdahaye kadibna hurdaay la tagtay xadiidka waxa ku inama atafriiطu inama atafriiطu an yuؤakhira الsalaa xata yadkhula waqtu salaatin aakhar waqtu salaatin ukhra cafwa tafriidkiiyo gabadfalku waxaa weeye midkiin salaaddii inuu dib dhigo ilaa salaad kale wakhtigeeda u galo xadiidkaasi wadaadada kudhig waxay yidhaahdeen inaad dib u dhigtood waqtiga dheerayso iyo qiraadi ilaa cisho soo galo ama maqhrib soo galo ama saad cishaha ugu jirtaa u fajar soo galo waxaa weeyaan waa tafriid waa tafriid niman halkaasay ka baxeen waxaa leeday taasi waxay ku timid tafriidkii madmuumka ahaa ee hurdo iyo gaboodfal kale iyo xaq hurdo aad ka kici kartay hilmaan adugu aad saaba ku leedahay iyo mashquulinaad ismashquulisay laakiin ninka cibaadada ku jiray salaaddii wakhtigeeda taaganna galay hadduu qiraa'adii taagay kadibna wakhtiga kale ku soo galay muxuu bi'iyey waa masala shaa'ika nima meel buu ku dhuftaa maxaa laisku hayaa keliya waa alfaadan baa lagu dagaalamaya falyuطil salaatahu maa shaa marka itibaacu اlalfaad wamuraacaat اlmacaani labada qaacida la odhan jiray baa marka yaa meesha imanaya ninka lafdiga raaca falyuطil salaatahu maa shaa wuxuu leeyahay hadduu doono wakti ha soo galo ama mid kale ha baxo hawlii taalla ma ah ninka ku dheggan macnaha wuxuu leeyahay maxaa laga hadlaayay war salaad mar haddaad wakhtigeeda gashay qiraada dheerayso keligee baa tahay ummada ku daba taagado ka degdeganaa meesha ma jiraa laga hadlaayo laakiin salaaddii wakhtigeeda ha laga saaraba meesha ma yaalla bal laabudda in macnaha iyo maqsuudka hadalka la mutaabaceeyo oo la ilaaliyo oo la milcsaday wadaadana taag inama tafriidu an yuakhira الsalaa xataa yadkhula waqt اlukhraa xataa ma anfacayo wuxuu ku yimid siyaaqii hurdada iyuu ku yimid oo marka ma anfacayo almuhim sida raajixa cinda اlusuuliyiin waa itibaac اlalfaad itibaac اlalfaad maca muraacaati almacna الظaahir macnaha daahirkaa iyo alfaadda waa in la hada huwa الsawaab laakiin macnaha khafiga ah hadduu ka hor imanayo lafdiga lafdigaa la maraya lafdiga huwa الraajix itibaac اlalfaad huwa اlaazim huwa اllaazim maca muraacaati اlmacna الظaahir lanna macnaha daahirka ah waa min dalaalat اlalfaad cinda ahli اlcilm waa ka mufasir lafdiguu fasirayaa qaabaynayaa caddaynayaa maqsuudka looga jeeda u caddaynaya ama hadduu macnuhu khafi noqdo laa yudraku ila biاlistibbaadi wاlijtihaad ظaahiru lafdina uu khilaafsan yahay yutrak cala الraajix waa laga tagaya marka asaga fala yultafatu ilayh cala الraajix waa hadi qaacidat imaam الshaafici wاlculamaa min ahli اusuul min madhabihi waa ra'yigay maraan wey juwayni iyo hazaali iyo mutaqaliciid iyo shaafici ariiqadaasay ku socdaan ayb waana muhiim jiddan waana muhiim jiddan haddaad tirada waxaan raacayaa alfaadda macnaha daahirka ahee xikmada ama ciladana waan ictibaarinayaa laakiin wuxuu hadduu khafi noqdo jiddan daahirkiina ka hor imanayo marka ayada ah waxay noqonaysaa macnaa khafi ah oo lagu hormariyey lafdigii daahirka ahaa ee sariixa ahaa ishkaal baana ka imanayo maalikiyadii xanafiyaduna xataa waxay u badan yihiin muraacaatu lmacaani wain kaanat daqiiqatan bal adaqa waxay doonaa noqotay maraan saa darteed tasarufkooda fi nusuus aad buu u badan yahay aad buu u badan yahay xadثna xrmلة بن yaحyى تujiib الmsri أhbarna بن wهb cabdالله qال أhbarnii yuنس بن يزيد الأyلي عن شhاب الزهري qال أhbarnii أbu سلم بن cبدالرحمن بن cوف الزهري أنhu samca أbا هuريرة yquل asagoo leh qاla rasuul الlah صلى اه عليه وسلم إida صلى أxadكم للناas midkiin dadka hadduu tujinayo falyukhafif ha fudayo qراa'ada faإna fi الnaasi dadka waxaa ku jira aلضaciifa mid taag daran oo iskaba daalan ama u dhashayba tabardarada isdaag aan xamili karin wاsaqiima mid buka oo bukaan socoda wadalxaajati mid dan ay ka degdegayo dan leh ayaaba ku jira xadaثna cabdالmلك بن شhucayb بn الleyث qال xadaثnii abi abi شhucayb بن leyث qال xadaثnii leyث xadaثnii leyث بن sacd awowgii ad cabdlah awowgii qaala xadaثnii yunis waxaasoo dhan qaala iska qadar cinda الmuxadiثiin kulli qaalaad odhanaysa laakiin ikhtisaaran baa la iskaga taga عن بن شاب الزهري xadثna أبو بكر بن عبدالرحمن بن xاrث بن هiشام المخزومي القرشي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه horan wuxuu soo waday xadيثka أبو هريرة طرqdiisi fara badnayd marka طرqdiiba haddana raba inuu khatimo xadiidka أبي مسعوud الbdri ba yaa أصلulbaab ah أصلulbaaba xadiidka أبو هurayre wuxuu u keenay kashaahid kashaahid u maqhraati kacaya xadiidka أبي مسعوud الأنsاrي u maqhraati kacaya xadiikaa warina shaahid kale u keeni doonaa laftirkiisa oo kii aas xoojinaya macanihiisa yaquulu asagoo la maqlay qada rasuul lah sal ly slam bimilihi fadakara sheegay bimilihi asagoo sheegay ninka sheegaya waa kuma abubakar abubakar abubakar baa sheegaya maxaa yeele markaan lasma mutaabacaynin isma mutaabacaynin maxaa laisku mutaabacaynaya maxaa yeele xadiidkii hore soo min ariiqi wuxuu ahaa abu salm bin cabdiraxmaan can abi hurayra haddana wuxuu ahaa min ariiqi hamaam munabic can abi hurayra hadda waxaa soo kordhay abubakr bn cabdiraxmaan can abi hurayra ninkan dambe marka taabic abubakr wey ninka hadda loo tirinaya faacilka laga dhigayo fadakara wuxuu sheegay bimilihi bimili xadiii hamaam ama xadiii abi salma oo kale sheegay hayra hase yeeshe annahu qaala abubakr wuxuu yidhi cabdiraxmaan badala saqiimi wuxuu yidhi alkabiira alkabiiru yogeri meeshaad soo faina fi الnaasi ضaciifa wالsaqiima meesheeda wالsaqiim wuxuu ku bedelay faina fi الnaasi ضaciifa wاlkabiiru ku bedelay wadalxaaj intaasaa loo jeeda had iyo goor waxaad eegaysaa meesha sanadku meesha layska mutaabacaynayo ninka meesha ku soo kordhay aan horaan joogin baad u tirinaysaa wixii falay yimaada saaqe iyo zaade iyo howlaheeda haddaan marka sida ishkaalka xal o kale uusan imanin zaada fi xadiidi saalix o kale haduusan imanin xadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayr الhmdani qal xadaثna abi abi cbdالlah بn نmayr الhmdani xadaثna cmr بn cuثman qal xadaثna muسى بn طلxa xadaثnii cuثman بn abi اlcaas الثaqفي abu cabdالlahi الbasri imaam jabl weeye labaatan iyo sagaal xadiiث buu nabiga ka tabiya radi allahu tacalى canه وarضa labaatan iyo sagaal xadiiث ayuu subanaha ka tabiyaa muslim wuxuu la gooni noqday saddex xadiiث walaysa lahu riwaayaة fi صaxiix الbukhaari saan filayo marka xadiiu cumaan bn caas aaqafi waa fii saxiixi muslim wa fi sunan sunankayna ku soo maray muslimna saddex xadii buu ku leeyahay xadiidkanaana ogu horeeya saan filayo xadii kale mayna soo marin wafdigii reer haqiif ee sanadkii sagaalada hijir nabiga u yimid buu la socday saxaabigan cumaan eh, cumaan bn abilcaas aaqafi asagaana ogu dayaraa saxaabadii wafdigii reer haqiif ee nabiga u yimid sanadkii sagaalada hijrada asagaa u dayaraa ee dadkii wafdiga ahaa marka geelay u dirsanhayeenoo awrtay u dirhayeenoo in badanba waa la mashquulinaya markaad la socota safar ninka ragga u yarbaa la adeegsadaa waa ogtihiin marka jaanis badan nabiga umusaydin intii ay nabiga wafdiga la ahaayeen ay fadhiyeen wafdiga reer haqiif jaanis yar markuu nabigu usoo nabi allow qur-aanka iyo mar uu yeedhsan jir nin fahmo badanna waa ahaa nabigu wuxuu arkay ninkan geela raacahaya ee dabadhoonka laga dhigay xaggana dadaalaya inuu wiil fariida yahay inuu wiil fariida nabigu ishuu geliyey calayh isalaatu wasalaam marka reer aqiif nabigu masaajidku dejiyey masaajidku dejiyey reer aqiif niman qallafsan oo adag bay nimanka aa'if aminka ah reer daa'if bay degi jireen carabta kale waa ka qallafsan ayagoo qorashna waa isfiirsan jireen waa isu koodin jireen marka dadka u dambeeye islaamay qabaa'ilka u dambeeye islaamay carabka islaamay yay ahaayeen waa hadheen waa daaheen saxaabigu curwa waa iyaga diilay ducaad loo diray way baabi'iyeen nabigu waagu u tagow hay soo rafaadeen aad dhibkay u geysteen qoys dhib badan bay ahayen oo nabigu marka qalbigooda suu u dabco wacdigan ay si fiican maqlaan ay u dhegaystaan masaajidku dejiyeyba kulligii xaafada laydiin qayanuhayo guri weyn oo martay nabigu uu geyn jiro gabadh ansaareed ay lahayd muusan geynin wuxuuhi masaajidka dega salaad walboo la galo qur-aankay dhegaystaan labaatankii joogeen si fiican bay u bislaadeen si fiican bay u bislaadeen markii la ballamahayey la kala tegahayo waxay la soo shartageen waxaan loo baharay sunankaad ku soo martay waxay dheh nabi allow shar intaas naga qabso kow allaa nuxshara wa allaa nucashara aw nucshara waxay dhaheen waxaan kaloo shardi ah wa allaa yujabu waxay dhaheen wa allaa yustacmal calayna hayruna halaab bay daldaleen waxay dhaheen shardiga koobaad aan kula gelina waxaa weeye waa in aan duulaan iyo ciidan naloogu yeedhin sidaanaduba intii naloo soo dira bacdi ciidan iyo rag halgama keena ree haqiifow yaa nala dhihin koow midda labaad waxay dhaheen xoolaha annaga cushur yaan laga qaadin midda saddexaad waxay yidhaahdeen waa inaan salaadda waan tukanaynay rukuucdan dalaga daayo nin weyn foorarsa kuma fiicnay dheh nin weyn inuu foorarsado kuma fiicno carabtu way nacbaayeen foorarka rukuucda sujuudda way ogolaayeen maxay dheheen markay nin weyn foorar kuma fiicine waan tukanaynaa laakiin rukuuci mayno midda afraad waxay dhaheen waa in aan mas-uul nooga dhigin nimaan annaga ahay waaliga naloo soo gobarnatooraha naloo soo dirayo waa inuu yahay nin reer aqiifa nin oo carbeed ma yeelayn nab wuxuu uhi middaan waa idinka yeelay nin kale oo carbeed inaan waali laydinka dhigin iyo mas-uul oo wiilishiinna laydiin soo diro waa ogolahay waan tukanaynaa laakiin rukuucu mayno wuxuu nab wuxuu laa khayra fii diinin laa rukuuca fiih diin aan rukuucu lahayn diintaannadii maataa laydinkaama yeelin waa meeshay fuqadu ka daliishadeen ninka salaada ogolaada laakiin arkaanteeda qaybo ka mida dafira muxuu yahay muslim ma aha meeshay yidhaahdeen wey walaa khayra fii diinin laa rukuuca fiihi amaa labada kale tidhaahdeen waa in xula annaga cushur laga qaadin nabigu waa yeelay buuri calaa kalaami fii sixati alxadiid horaan baad sunan ku waay leeyi nabig wuxuu taaga diiday cushurku mar walba lama qaado lizaka la qaadana maqleen zakadiiba waxay ka qabaan cudad ka qaadeen cushurku goormaa la qaadaa sanadkiiba hal mar la qaadaa markay beer kuu go'do umbaa beertaa toban meelood meel lagaa qaadaa nabig wuxuu waxba idinka qaadi mayno halka ciidanka ayadna waxaa le ciidan dambe keena laydin dhihi maayo maxaa yeele ciidanku jihaadku mar buu waajibaa marna waa sunna iyo khayr marka inaan laydin baahanninba oo ilaahay ciidankiisa kale nasiya laga yaabo orday labada oo ka yeela culimadu waxay nabigu u yeelay markay diinta fahmaan iyagaaba yeeli doona lanna riwaaya cinda abi daawud inahum sayujaahiduun wa sayatasaddaquun nabi allo maxaa looga yeeshaa lay saxaaba yeeli mayna birtaan ka aslaynaa nabigu wuxuu ihi jihaadi doonaan zakadana way bixin doonaan u kaadiya hada min mucjat alambiyaa laakiin howlahan kale laga dhagaysan maayo waxaa iga khuseeya markii ay yidhaahdeen waa in axad reer aqiif aan laga dhigin aana looga dhigin waaliya mas-uul aana looga dhigin nabigu waa ka yeelay kadib cumaan bxuu nabi allow ijcal lii imaama qawmi wuxuu yidhi tolkaysaa markuu yidhi haa nabi allow aniga imaam iga dhig buuri waa ninkii reerka u yaraa muxuu yidhi anta imaamuhum adaa imaamu salaada tuji ninkaasaa idinku oga lanna asaga u aqoon rona wuu dadaalay inta iyagu madaxa taagahayeen ragga duqayd ahaaye oday moogta isagu xeeriyaaye wiilkan yarkana waxaa wadanaya inuu sunnada iyo waxyga durbo qaato u xifdiyo lagu kala teg na wuxuui waa yahaye adaa imaam u ah laakiin markaad dadka dujinayso dadka ducafada iyo dadka taagta daran hawshaas aad iyo aad u qiimee u tixreeb waqtadi biadcaafihim wاtakhid muadinan la yaahudu calى aadaanihi ajran sunanka ku soo martay saxaabigu marka saxaabi qiimo badan buu ahaa intuu nabigu noolaa asagaa marka aaif ka ahaa waali khilaafadii sayidina abubakr asagaa ka ahaa khilaafadii sayidina cumarna asagaa waali ka ahaa fii aakhiri khilaafati sayidina cumar ayuu ka bedelay cumaan iyo baxrayn buu waali ooga dhigay waagi dambe aakhirka khilaafadii iyo dowladdii mucaawiye ayuu ka soo wareegoo basro ku geeriyooday markii nabigu xijaabtay calayh الsalaaة wassalaam oy carab qaybo ka mida gaalooba diinka ka baxeen reer aqiif hal nin kama gaaloobin asagaa la hadlay nin caqli badan bu ahaa wuxuu carab markii la islaamhaya waad ugu islaam dambayseen buui haddana hagu horgaaloobinaba jooga u kaadiya carab iyo abubakar iyo quraysh aan su firina suga waagii islaamka la soo gelhayay yaa u dambeeyey innagaa ugu dambayna buui haddana ya nooga horbixin buui suga qabkaiyaynan ka boodin bal aan sugno markay dhe waa runtaa leelahay islaamkaana baan ku jiraynaa abubakar baa duba howlo dhan isku hagaajiyey wixii dhan kala fiiqay waxay dheen annagu weligaan ammaanna ridoobin abaal baan kugu leenahay sayidina abubakar waxyaaba badan buu u qabtay reer daqiif way ugu abaal sheegteen laakiin abaal sheegeedkaas cumaan baa iska lahaa cumaan bin alcaas baa iska lah radi tacaala nin qiimo badan buu ahaa ninka ragga meelunbu kaaga soo baxahaya adoo konton iyo kowdii hijrada ayuu geeriyooday bilbasr radi allahu tacaala canhu wa marka inuu muslim iyo sunankuun baan hubaa inuu ku riwaaya laakiin bukhaari ma huba ha fiiriyo inuusan kulahayn baan filaya laa adri <clears throat> kole waa fiiriya waa ku arki waay xadiidka wey xadiidku qisadaa dheer buu xadiidku wataa markay intii naga khusaysibu imaamku hadda ka soo qaadaya ee qiso kaloo qabsatayna muslim aakhirkay manaaqibtu ku keeni doonaa markuu nabigu u diray eh, shaqadii waali ka dhigo ou diray imaamna ka dhigay oo muddo u maqnaa ayaa sayidina cumaan bn abilcaas athaqafi xanuun baa ku soo kordhay shaydaan khinzib la yidhahda khinzib baa feedhaha u fadhiista waswaas salaaddii wuxuu tukadu garan waayo salaadduu gelayaa ma shan baa tukatay ma afar baa tukatay ma laba ma saddex wuu ku wareeray halkiibuu ka soo kooray sartigiisii awrkiisi madiinuu yimid nabi maxamed madiine dhex socdo baabka cumaan oo socdo cumaan baa haa maxaa ku helay aw shaqadan kuu dhiib nabi allow waa la isgalay buuri shaydaan baa iga farxashay jin asxaabu ulqiya marka nabigu waa daaweeyey waanu gaari doonaa insha allahu tacaala qisadaada way qabsatay wadaadka ana nabiya sal lay slam qaala lahu nabiga wuxuu ku yidhi umma qawmaka tolka imaam u noqo waa markuu asagaana codsaday oo meesha wadaaduu ka qaatee xilalka qaarkood axad kaa mudan haddaysan jirin xilalka diineed axad kaa mudan hadduusan jirin xaggana dareensan tahay axad in loo dhiibo axad kale haddii loo dhiiba inaad dayacmayso waxaa bannaan inaad codsato eh, in laguu dhiibo oo waa lagu qaydaya axaadiidta ahayd cabdiraxman bin asumar xadiidkiisii laa tasal imaara iyo inaa la nuwalic alcamala liman sa'la aw alabah axaadiistaasa la qaydaya waa marka la tuunsan yahay ninkan shaqada raadsanaya inuu ku danaysanayo jaaniso kale uu gaadayo haddii laakiin daacadnimo ay muuqato oo uu ka baqayo axadkan saa'ilkee dalbanaya xilka in xilkaasi haddii axadkaa loo dhibo uu dayacmo uu ka baqayo asagoona ahal u yahay oo uu cunamo inuu codsan karo calى qiraari qowlihi tacaala ijcal lii calى khazani اlardi fi qisati nabiyina yuusuf calayh الsalaaة wasalaam asagaa codsaday istacmilna calى qowmi uma qowmaka tolkaa tuji qaala qultu yaa rasuul allah waa mukhtasar wey xadiidku inii ajidu fii nafsihi shay-an yacni markuu yidhi imaam noqo waa tegey imaam buu noqday cabaar buu maqnaa kadib buu soo noqday inii ajidu fii nafsi waxaan helahayaa shay-an culays baan waswaas shay-an min alwaswasa wey riwaayad kala caddeeyey waswaas iyo howlaan dareemay qaal nabigu wuxuu ihi udnu bal soo dhowow hadda fajallasanii nabigu wuxuu ii fadhiisiiyey min atashdiid min اtjliis cafwan bayna yaday hortiisa nabiga soo fadiisa halkan soo fadiis hortayda ah uma wadaca kafahu gacantii nabiga barakaydayd buu saaray fii sadri laabtayda bayna sadyaya labada naas bartankooda ah, ayuu nabigu gacanta iga saaray labada naas bartankooda xabadka nabigu gacanta iga saaray uma qaala wuxuu yidhi riwaayaadka qaarkood ee saxiixada nabigu waa garaca halkan uu ka garaacay markuu xabadka ka garaacay haddana dhabarka du uma qaala wuxuu taxawal wareeg dhabarkana lagaa garaacay keeg fawadacaha gacantii barakaysada nabigu wuxuu saaray fii dahri dhabarkaygibuu saaray bayna katifaya labada garab dhexdooda laba meeshu shaydaanku fadhiistee qolyaha de hadda saxaabulqiyana hawsha way yaqaanaan shaydaanku meeshuu dadka ka fadhiisto waa wadnaha iyo caloosha afkeeda isha calooha meeshuu nabadda garaacahayo laabxuunshada ma taqaanaan laabxuunshadana waxaa ku beegan dhabarkaa ku beegan labadaasuu ka fadhiistaa dadku inta badan labadaa hadaad ka kiciso meelaha kale kuma nagaan karo hawlaha hadda sii geli maayo lanno waxaa weeye cashir kalea ku jira uma qaala wuxuu yidhi nabigu umma qawmaka tolkaa tuji faman ama qawman qolyo ninkii tujiyo imaam u noqda falyukhafif salaada ha fuudeeyo faina fiihim waxaa ku faina fiihim اlkabiira faina fiihimu dadka waxaa ku jira alkabiira waaye waina fiihim اlmariida nin xanuunsan baa ku jira waina fiihim اضaciifa mid taag daran baa ku jira waina fiihim waxaa kaloo ku jira dalxaaja nimaan waaye lahayn xaggana xanuunsanayn xaggana aan taag daran laakiin danaysan oy muraad le degdega ayaa jira waidaa sallaa axadukum waxdah midkiin hadduu keligii tukanayana falyusalli kayfa shaaa ha tukado siduu doonaya u tukado xadaثna mحamed مثنى والبشار بندار شيخ الجماعة قال شيخاء الجماعة عفوا قال حدثنا محمد بن جعفر غندر الهذلي حدثنا شعب بن الحجاج البسري أبو بسطام عن عمرو بن مرة الهمداني ونك محدثك إلا أنه رمي بالإرجاء قال سمعت سعيد المسيب بن مغري قال أسقو يلي حدث لنا بس قدنا هذه حدث لنا عثمان بن عفان عثمان بن العاص بن نور رمي وقال في حديثه وحكيري آخر ما عهد إلي رسول الله آخر ما عهد إلي رسول الله وحو أدن بنبي ولا بلامي مركو أدر دار ماي أدريي طائف أدريي لأن دردارا بالسيي آخر ما شيء كي أدن بي ما قاسو عهد أي وصى به إلي رسول الله رسول يقول دردار مو يقول بلامي وحوها إذا أممت قوما تلك ويهد هذا نسومريني هذا قليت تجيسو أما تلك هالنقدين ama ama ixdka la noqdeene faakhifa bihim الsalaaةa salaadda u fududee qiraa'ada fududee ha ku dheeraynin xadiidka hore marka waxaa ku jireen soo maray ee baabku ku bilaabay in ma'muumiinta qaarkood iyo raciyaddu ay ka dacwoon kartay xaq u leedahay mas-uuliinteedu xadgudubkay sameeyaan meel ka dhacay la yimaadaan dhibna aysan lahayn taana ay xanna maaha aha maaha wishaayo iyo isku diradiraannimana ma aha leannu waa xadgudub diineed oo ummadii baabi'inaya waa min anusxi fi diin markaasoo kale min nusxi fi ddiin ayuu noqonaya waxaa kaloo laga qaataa de maqsadka sharcigaha ah, oo ah taysiir tabshiir ina minkum munafiriin didka iyo naqiidka tanfiirku waa maxay waa atabshiir atabshiir dadka in la rajogeliyo oo wanaag loo sheego oon wixii lagu adkaynin taamaaneeda maaha dadka in lagu aafeeyo taysiirkii mucaasirka ah ee inxilaalka ah laba cudur baa u daran shareecadu ummaddu culammadu ay ka degaan ee muslimiintu alinxilaalu fi اddiin iyo alkhulubu fiihi waa labada u daran inxilaalku wuxuu keenayaa de inaad ka dhacdaba shareecadii qawaaniinteedii iyo axkaamteed oo dhanba ood noqoto ninaan waxba u abayeelayninba inxilaalkaana ka daran cinda ahli اlcilmi alghuluw fiih lannu inxilaalku zandaqu keenaa zandaqo iyo kufri ayuu keenaa wax walba waa iska caadi war maad sida yeeshin maya waxaa waaye ilanaa kafuur raxiim khamrada jiid wax walba samee salaadii ka tag war madaa xagga alla nooga yimid war naga leex alinxilaalu fi اddiin ninka la yidhaahdo shaaibi muwaafaqaadkiisa baxda dheer buu ku leehay oo ku cadaynaya inxilaalku inuu ka daran yahay alghuluw fi اddiin alghuluw fi اddiin markuu u badan yahay bidcu noqdaa khaarijnimo iyo takfiirnimo ayuu keenaa khawaarijtii takfiiriyiintuna boqolkiiba eh, sideetan waxaa loo badan yahay inaysan gaala ahayn baa loo badan yahay wadaadda yar baa qaba inay gaaloobayaan oo bukhaari ka mid yahay iyo abu mamat albahli kama fi sunan ku marteen muqadimadii eh, ibnu maaja ayb amaa inxilaalku waa zandaqo inxilaal waxaa ku caanbaxay yuhuud iska ilaal alinxilaal fi diin waa diin lyahuud harecadu waxay ugu tuntaan biadna alxiyal biadna shubah bay oga tagaan sharcigai xukumka huluwan waxaa caan ku ah annasaara labada cudurba iska ilaali labada cudurba iska ilaali haddii laakiin mid mid aad ka ilaali kana u daran hadda annaga kayna haysta wey midkayna haysta adduunka qabsaday social media u shaqeeyo social media muxuu u shaqeeyaa sidiisuba alinxilaalu can iddiin fi ddiin hawshaas u shaqeeyaa in loo furtaad moodaaba nin walba oo meeluu ka hadla waayey yaa meesha qudaynaya caamadana dhiishan baas bay furi markay furto balaaya kaga soo fakan mid ka shakisan maalowd halkaan habeen dhoweed jumcay miy ahayd aan soo dhaafno wadaad doctooroon saaxiibbo nahay oo reerkadaadaabaa wiil yar oo wada keenay wuxuu leey dugsi ka baxay jaamacad baan ka baxay kanaan ka baxay wuxuu leeyahay sunna maxay tahay xadii muxuu sidiisuba miyuun kitaabka rabbiga nagu filay maxaad oga jeedaa baari kuma fahmine waana isdoqomeeyey wuxuu yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu hi wabilwaalidayni ixsaana wabilwaalidayni ixsaana axaadiidu waxay leedahay hooyada ka xaq badan aabbaha lama qaadan karo nuf macquul buu bal idinku si dhaha wabilwaalidayni ixsaan aayadday ku jirtaan baa ii soo bixi tafsiir buu wataa uu ku wato ibad oo ingiliisha hadda carabi ma akhrin karo wuxuu ii soo bixiyey aayadda suurat الnisa wacbudullaha aayad wabilwaalid waatan buu marka labada waalid waa laga hadla hooye maxay tahay yadaa aabba ka fiican waxba kama jiraan ma qadan karo maxaad u diiday baa waa siman yihiin way wada dhaleen wax xaq oo respecto dheertay ma jiraan buu ma arkaa de inuu nin aan xoogu diyaarsanayn laakiin madaxa lagu yar dhuftay marka waxaan idhi qaab waan falsafayey waxaan idhi qur ma taqaanaa suuradaha suurad walba waa soo saarahay waxaan idhi soo bixisaa suuratu luqmaankeen baa idhi wuu soo bixiyey akhriga meeshan maxaa ku qoran maya hooyadoo ilaahay tilmaamahayo xamalatu wahna calaa wahna wafisaaluhu inay aabbaha ka khatarsan tahay hawshiibuu fasirtay madaxuu gelgeliy waxaanay sukaye suuratu axqaaf soo bixi suuratu axqaaf soo bixi haddana akhri wadacatu ummu kurhan xamalatu kurhan wadacatu kurhan hawshan akhri baayo dhibkaa ay hooye maraysa aabba ma la simi karaa aabba habeen baa isagoo soo cashiyo istakiin watooyada u galmooday xaguu iska seexday duqda intaa dhiba kula martay ee rafaadkaa kula martay ma la simi karaaba aabbaha meel lama simi karo waa in resbaktu gooni la siiyo bas intaasa ka orod baa waxa ummadda lagu samaynayo waa rafaad intaasay xadiidku inoo fasira intaa qur-aanku sheegay yuu nabigu macnaheeda kuu sheegaan wax kale ma sheegin wuxuu ihi marka jalso kalaan rabaa hawlo kalaa jira waxaa dhi haddi maanta alla i kaa dhaafiyo haygu soo noqon doctor cabdalla le ninka ii keenay doctor cabdalla wadaadkii wadaadka sacaada ee reekana wada garaysa ma umaleeya imaamkaa yaqaan marka waxaa weeye aafa iska socota dhiishaasi dadkii bay kharibaysaa dadkii bay kharibaysaa وxadثna khل بن هiشhام بن ثacلب أbu محamed البغداdي in badanna waynu soo maray abuالربيع الزهراني abuالربيع waa سulayman بن dاود الcatكي <clears throat> قال wxa hi labada wadaad xadثna xماد بن زيد بن درب البصري عن cabدالعزيز بن صhayب البناني البصري عن أنس بن مالك أن النبي صلى اه عليه وسلم كان يujiز في الصلاة يujiز في الصلاة nabigu wuxuu aha kii yuujizu gaabiya iijaaz ururiya في الصلاة أي في قراءة الصلاة ويتم الواجبات ويتم الواجبات والأركان والسنن والهيئات يعني هوشاس نين أقول له إن بأسو كيني كرا قراءة قابا صلاة قابا وان وح ركن أي وح آداب أن لقد تغين وأقل ما يجزي كمال هي مجزي بي كلا كلا ساران صوما فقهاء وتقانا طيب marka iyadoo kamaalkeeda ayuu nabigu salaada gaabin jiray wayutim وxadثna يحيى بن يحيى وqتيبة بن سعيid قاal قاala يحيى wuxuu yidhi أخbarana msلم waa islaalinaya يحيى wuxuu yidhi iبن يحيى أخbarana وqاala qتayبة xadثna waana isku mid siiqadin buu kala duwaya cinda الأdاء bas xadثna أبو cawانة وضح بن عبد الله الأشكري weeye عن qتاadة بن دعمة السدوسي عن أنس بن مالك أن رsuل صلى اه عليه وسلم كاana rasuulku wuxuu ahaa min أخف الناasi dadka ka u fudud buu ahaa salaatan xagga salaada fii tamaamin maca tamaam min akhafi الnaasi salaatan dadka axadka u salaad fudud ama dadka kuwa u salaad fudud ayuu nabigu ahaa fii tamaamin tanaa mushkilo ah maca tamaam salaaddii fududee xaggana dhammaystir caamadu ma awoodaan inay qulubqulub ka siiyaan iyo inay giirka taagaan wax udhexeeya ma jiro waxaad rabaa salaaddii oo habaysan oo gaaban xagganna in aadaabteedii iyo akhlaaqdeedii iyo la dhammaystira arkaanteeda safiinaha lagama maari maayo safiinadu salaadka inaad akhrisataan muhiim jiddan weeye howla habaysan oo qodobaysan buu leeyahay wixii yare marka baaldhiigaha laga tuuro baaldhiigga yarkaa laga bixin intiisa kale waa okay wuu fiican yahay sidaa maaha arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo aadaabteeda iyo xataa faataxada shidkeeda iyo inta meeqa shid bay faataxa leedahay afar toban mi ahaayeen howlahaasoo dhan safiinaha laga bartaa kadib markaad safiinaha barato sifatu salaati nebi ku darso oo qaabkii nabigu u tukan jiray min atakbiir ila tasliim isku darso ayib laakiin safiina in lagu dira maaha safiina waa fiican yahay kaana min akhafi الnaasi salaaة fi tamaamin وxadaثna yaحya bnu yaحya وyaحya bnu أyuب الmaqاabiri وqutayb bnu saciid وcaliي ibnu xujri miyaas الsacdi qaala yaxya wuxuu idhi afartaa wadaadoo isku qabtay buu rabaa inuu kala duwo imaamku alfaadoodii waa hawl daqiiqa qaala yaxya wuxuu idhi ibnu yaxya akhbarana waqaala aakharuun saddexda kale maqaabiri iyo qutaybe iyo cali waxay yidhahdeen xadaana ismaaciil yaxyana yaxya bnu yaxya wuxuu yidhi akhbarana ismaaciil abarnaa ismaaciil iyo xadaanaa ismaaciilun bay kala tahay intaa wy yacanuuna kulligood waxay u jeedaan ibna jacfarin ismaaciil bn abi khaalid hamoodin ismaaciil ibraahim bn culayata hamoodin waa ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir azuraq اlansaari intooduba maysan sheegin way ismaaciil minku ya laakiin waa nagaa idii og bukuleeya imaamku ila marka ardaygu sheekhiisa u tabinaya uu yaqaana ciddu wa ka qaadanay u garanaya yacanuuna waxay u jeedaan afartuba بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال sallaytu anas wuxuu inta anas laga bilaabo ilaa ragga dhanba waa basriyiin wey basriyiin wey waxaan qutayba ka ahayn asagu basrana waa yimid waana nin khuraasaani asalkiisu qaala wuxuu ihi saxaabiga sallaytu ma tukanin waraa imaamin imaam gadaashii weligay kuma tukanin akhafo ka fudud salaadan salaad walaa atama salaatan salaadna ka dhammaystiran min rasuulilaahi subana sal alay wasalam yani waa shahaada maa bacdaha shahaada anasna nabigu waa laazimay khaadim khaasuu ahaa wataala cumruhu waagi dambena haddee khulafadii oo dhan iyo wadaaddii o dhan buu kusoo daba tukaday ma sallaytu waraa imaamin qatu akhafa salaatan walaa atama salaatan min rasuuli bukhaari inta wuxuu ku daray xadiidka asagu win kaana layasmacu bukaa sabiyi fayuhafifu mahaafaةa an tuftana ummuhu buu ku dara isagu oo muslim isagu soo gaabsaday nabigu mararka qaarkood isagoo raba salaadda inuu dheereeyo oo qiraa'ada xoogu yaraha kordhiyo wuxuu maqli jiray haweenay ku daba tukanayso ilmo yaroo ka ooyaya ayib markaasuu nabigu salaadda gaabin jiray isagoo ka baqay hooyadii inay waswaasto ilan beer wax dhalay weeye waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa jacfar ibnu sulaymaan adubaci عan ثاbت بن أسلم البناني عan أنس بن مالك أبو حمزة قال wuxuu hi imaamku wuxuu hi can أنسin qaala أنس أنس wuxuu yidhi kaana rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ahaa yasmacu kii maqla bukaaء الsabiy ilmo yar oohintiibuu maqli jira oo maca ummi hooyadii masaajidka la jooga hooyadii baa soo qaadatay masaajidkay la timid way tukanaysaa intay dhigatay wahwa fi salaa asagoo nabigu salaadda ku jiru maqli jiray dhawa ee oohintaas ilmaha yarka ah fayaqra'u bisuurati اlkhafiif suurad fudud buu markaa akhrinaya nabigu idan takhfiifka salaada muxuu u noqday qiraa'adii oo la fududeeyo fayaqra'u bisuurati اlkhafiif buu akhriyi jiray aw bisuurati اlqasir ama suurad gaaban kadibna rukuucdii sujuuddii ictidaalka baa gaabanaya maadaama qiraa'adu ay gaabatay وxadثna محمد بن hال الضرير التميمي المجاشعي xadثna يزيد بن زريع البصري التيمي xadثna سعيد بن عروبة an qataada bn caamid asadus kulligood waa basriyin nimankan kulligood basriyin wey xataa anas waa basri can qataada can anas bn malikin qaal qaala rasul ullah sal lay slam inii la adhulu fi sala inii la adkhulu salaata nabigu wuxu uhi salaada anugu gelayaa uriiddu anoo doonaya iطaalata inaan dheereeyo oo bimacnaa qiraa'ada aan yar taago xoogow fa asmacu waxaan maqlaya bukaa asabiy ilmo yar ooyintii baan maqlayaa fa uhafifu waan fududaynayaa salaadii qiraa'adeedii min shiddati wajdi ummihi bi mahaaatan wey mahaaatan baa iska qadaran baqidaan ka baqayo min shiddati wajdi ummihi hooyadii walbahaarkeeda inuu daraada darteed dartii bihi ay bibukaa'ihi aw bisabiy wajdigu hunaa waa alxusnu ayb haweeney ilmo yaroo abaydina ka ooyay salaadna ku jirta dee walbahaaraysa nabigu salaada mu soo gaabiyo qiraa'ada imaamku mu yareeyo hawshaasaa imanaysa min shiddati wajdi ummihi hooyadii walbahaarkeeda darasi darteed anoo ka baqahaya ayaan u gaabinayaa bi ay bibukaai aw bisabiy baabu ictidaali arkaani salaati wa takhfiifiha fi tamaam wuxuu baab yahay baabkani hore lama kala reebi karo laanna waxaa weeye waa isku xidhan yihiin haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam a'immadii uu soo faray salaadda inay gaabiyaan qiraa'adii ay yareeyaan dadkana ay u daneeyaan xaaladda ay qiimeeyaan ay eh, booqdaan oy beeqaaqaan axadka daba taagan haddana waxaa la rabaa salaaddii sidii laiskugu miisaami lahaa in la ogaado tiibuu marka baabka u guntay imaamku raxmat ullaahi tacaala calayh baabu ictidaali arkaan اsalaa salaadda arkaanteeda in laisku miisaamo lasu ekeeyo ictidaal lasu dheelitiro iyo wa takfiifiha in la fududeeyo fii tamaami maca tamaamin ayadoo la dhammaystirayo xadaanaa xaamid ibni cumar albakراawi nisba ilaa jadihi waa tacfiirtii iyo warasadii sayidi abubakr نufع بn xaariث xaruurta ka farcantay ninkan xaafidka ah wa abu kamil fudayl bn xusein aljaxdari kilaahuma labada wadaad xaamid iyo fudaylba can abi cawaanata wadax qaal xaamid wuxuu yidhi muslim wuxuu kala duwaya alfaadii siyaqdii xadana abu cawaana xadaana abu wadaad kale muxuu yidhi akhbarana ayb ama can can baan soo marray can baan ku soo marray can abi cawaana can hilaal ibn abi xumayd aljuhani can cabdiraxmaan abi leyla alansaari can ilbaraa ibni caazibin qaal ramaqtu waxaan u kuurgalay ramaqtu ay aطaltu الnadara fiihi wey aطaltu الnadara fiiha ramaqtu huna asalkeedu waa iطaalatu nadari fi shay shayga aad u kuurgasho ee dabagasho eed isha la raacda ramaqtu la yidhahdaa laakiin waxaa la dhanseeyey wax tadmiinka loo yaqaana fi luga alcarabiya oo macnaa akartu akartu macnaheedii baa la dhansiiyey facudiyat macaa markaa lagu gudbiyey lanno haddii ramaqa ay mujarado tahay fii baa meesha iman lahayd ramaqtu fii salaati الnabiyi bay noqon lahayd huna waxaa ramaqtu الsalaata maca الnabiy macnaha waxaa iska leh akartu baa iska leh akartu الsalaata maca الnabiy idan ramaqtu waa mudamana bimacnaa akartu walidaalika waxaa loola dhaqmay xuruuftii raaci jirta akarta la raaciyey saa oo la soco ramaqtu salaata salaaddii baan badiyey maca muxamadin sal ly slam in badan baa nabiga la tukaday macnuhun waxaa loo jeedaa waan u kuurgalayoo aطaltu الnadara fiiha fawajadtu waxaan helay iyaamahu nabiga istaagiisa lilqira'ati qiyaamahu lilqiraa'a iyo faragcatahu rukuucdiisa ka dambaysa qiraa'ada factidaalahu ictidaal ka dambeeya rukuucda wa bacda rukuucii ah fasajdathu fawajadtu sajdatahu baa kuu socota hadda sujuuddiisii waxaan helay ka dambaysa haddii ictidaalka fajalsatahu bayna sajdatayn fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood fa sajdatahu aaniya sujuudi labaad iyo fa jalsatahu waxaan helay fadhigiisa maa bayna tasliimi atxiyaadka inta udhaxaysa iyo walinsiraafi gudoomidda ama maa bayna tasliimi salaama naqsiga iyo walinsiraafi masaajidka bixad inta udhaxaysa waxaan ku qiyaasay buui fawajadtuhu qariiban min asawa inay isu dhow yihiin agga isnaanshaha min asawa ay min almusaawaati laa min ataswiyati way isu ekaa isu dheelitiraayen qiraa'ada ilaa salaadka bixidda arkaan isku miisaaman isku dheelitiran isku dhow waliba saxaabigu bara ibn caazib waa daqiiq jiddan wuxuu ihi qariiba min asawa way sanayan kuma dhihin maxaa hadda goor waxaa badan qiraa'ada istaagga hore ee qiraa'adaha dheer had iyo goor kuwa kale markaa rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo fadhiga iyo way ku dhow yihiin ayb markaa saasuu yidhi qariiban min asawa sinaansho iyo kaashay ku dhowaayeen laakiin ma sineen wey haddana waxay yidhaahdeen riwaayada bukhaari ha lagu qaydo muslim ku iman doontaa maa khala alqiyaama waalqucuud fadhiga dambe atixiyaadka iyo istaagga qiraa'ada labadaasa ayagu aan la mid ahayn arkaanta kaloo ka dhaadheer وxadثna cubayd الlah بن mعاad الcambri qال xadثna abi aabihi od mعاad بن mعاad الcambri qال xadثna شعب بن xajاaج can الxakم بn cutaybaة الفقيه qaal wuxuu hi xakم غalba calى الكuufaةi kuufa waxaa qabsaday rajul rajul nin baa qabsaday qad samaahu uu noo magacaabay xakم waa magacaabay qad samaahu الxakم wayna iman doontaayoo riwaayad u dambaysa ku iman doonta waa maطar ibnu naajini la odhan jiray maطar ibnu naajiya atamiimi riwaayad dambaa caddayn doonta qalaba cala alkuufati kuufa waxaa qabsaday rajulu nin qad samaahu اlxakamu uu magacaabay laakiin waxaa halmaamay shucba halmaamay wey ayb marka riwaayadaas la marayo goorma zamana ibn alashcad xilligii ibn ashcad buu qabsaday ninku kuufo ninkaas wuxuu qabsaday xilliga cabdiraxmaan maxamed ibn alashcad ibn qays alkindi uu fuqahadii iyo tawradii taabiciinta hogaaminaya ay ku baxeen xajaaj daalimka xajaaj ay ciraaqi dhulka ilaa makii xijaas ka talinayay markaa waaliga ama gaashaandhigga uu ahaa eh, madaxweyne cabdilmalik ibn marwaan ayb siddeetan iyo labadii ayay ahayd waxaana la baabiyey warkooda lasoo afxiday wadaadu markay kacaanba dowladdu way ka siyaasad badan way baabi'iyaane siddeetan iyo saddexdii jabkaas markuu dhaco wadaadaha ku dhacay oo markay bilaabatay fitnat ulirjaa wadaadku markuu jabo balaayaa ka soo baxda ogow wadaad jabay aad iskaga ilaali fa abaa cubaydata wuxuu amaray ninkii waaligaha qabsaday kuufa qisa dheer buu leeyahay haddaan khulaasayno ninkan naajiya ibnu maطar الtamiimi waa min shujcaan اcarab naajiya ibnu maطar ibnu yarbuc الtamiim baa ladhaha min shujcaan اcarab wa duhaatihim weeye wuxuu ahaa markiisi hore ciidankii sayidina cali bn abi aalib radi allahu tacaala can ayuu ka tirsanaa oo shurdada booliska magaalooyinka maamula kuufyo dhulkaa jooguu ahaa waagii dambe ee reer ban umaya ay adduunka la wareegeen dowladdii cabdilman marwaan xajaaj buu waali ogaha kuufo u joogay xajaaj ayaa kuufo u dhiibay kuufo dhan ooma dhiibi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha taakulada almacuuna dadka dhiban dadka xanuunsan xoogagaasuu mas-uul ka ahaa markay muslimiintu dulmigii xajaaj u adkaysan waayeen cabdilmalik waa kay fuqahadoo dhan iyo taabiciin oo dhan ka akaabir ataabiciin reer ciraaq oo dhan kacay xajaaj wakii lagu biyo keenay cabdiraxmaan bn ashcaf ciidanoo hogaaminayo taabiciin u badnaa iyo iyo culammada muslimiinta u badnaa dahabi wuxuu yidhi hal inuu faqiiho taabici ka hadhay dagaalka ma jirin ilaa fulaan lama nin basuu sheegay labada funinanma cabsi bay oga hadheen mucudurdaar bay lahaayeen laakiin way taageersanaayeen hawsha ayadaa inuu ibraahim anakhaci ahaa iyo ibrahim naqi wadaad kalena uu ku daray ayib laakiin ibraahim wuu taageersanaa hawsha ayada iyadoo nusuusa yaa jirta siday doon noqotee kuufa basray ka bilaabatay xabaddu xajaaj iyo waa laga saaray basro kadib naajiya ibnu matar atamiimi oo xajaaj kuufa u joogay qaybta taakulada wasiirooga ahaa markuu maqlay in fawro culus intay dilaacday fuqaadii gadoodeen xajaaj basr laga soo saaray iyo wuxuu ku habsaday kuufu ku habsaday ila sidiisuba naajunin geesoo balow ahaa soo dagaalamay markii dowladda ka wiiqatay aag dhan laga soo saaray yuu asaguna waaligii u joogay xajaaj u joogay kuufo ayuu xilfaha u qaaday wuu fiji wasiir macunan ahaay waxaan ahay buu amiirkii aqliimka iskaga cara haddii kale lafahaada xajaaj ciidankiisa meesha laga saar basrana waa laga soo saaray ibn ashcda wuxuu maqlay matar afwan naaji ibnu maطar atamiimi shaarku inuu bedeshay oo muxuu sameeyey inuu kufu asna ku habsaday ibnu ashcad baa duulaan soo qaadaa sigii fuqahadiisi xaal anugu nasirahaya salayna wuxuu u joogay xajaaj maantana wuxuu leeyay anu dowladdan taageersanahay ma yeelayno fooddaa la soo geliyey wuu dagaalamay nafti baa qabatay qasriguu inuu ree barume dhisteen oon meel laga gaalahayn yuu galay qoryana wuu la soo istaagaya fallaadho iyo gamuunno iyo warmo maalmbaa marka dambe waa laga adkaaday ibnuashcir nin siyaasad badan buu ahaa oo aad xakiim u ah weliba waa lagu simi waayey reer banamigo meel buu saari lahaa markii uu qabtay ninkii aan dillaa la yidhi maya buu iga daayay ninka dili mayno wuu xidhay maalmaa lawaaninhayay wuxuu ihi maku dillaamiso warka waad caddaynaysa adugu waa la isfahmay wuxuu ihi dowladda aan ka tirsanahay idinkaan idin raacaya marka waan ka tanaasula hawshaydii iyo gonagoosatadii idinkaan idinka mid ahay markaa dambe asagu isdhiibay ee hagaagay wuxuu ku biiray saraakiishii ibnu ashcaf buu ku biiray xilliga marka uu kuufa qabsanayo ee uu taabicigan cabdullah mascuud wiilkiisa abu cubaydo uu ka dhigahaya imaam salaa ka dhigayo waa intaan weli la soo gaadhin ibnu ashcaf oo basre kayuusan u imanin xaggana uu caydhiyey waaligii xajaaj u jooga kuufa waa isfahanteen baan ayib intaas halka qisadaasa meesha ku jirta qisadaasa meesha ku jirta wadaadduhu masale muhiimaan baraarujiyo markay culummadu intay gadoodeen xajaaj takfiiriyeen isagii ciidankiisa dhulka la simeen ay cabdilmelik iyo reer banome nimana dhib badan bay way shireen xalli maxaanu samaynaa dimishqay markaa khilaaf ka taliyaan ansaartooda dhulkaasi shaam bay u badan yihiin dhulkan xijaaz iyo yeman iyo ciraaqna ninkana ku amartaagla wasiir gaashaandhige imtixaankii xajaaja reer umaya marka niman aad u caqli badan bay ahayd siyaasiyiin biabci bay ahayd xataa uma baahna inay ka soo baxaan macaayid iyo jaamacaad marka waxay dhaheen cabdilmelig xajaaj iyo ummaddu nooma sineen ninkan xajaaja waa casisho reer ciraaq iyo culmo waxay u gadoodeen waa dulmiga xajaaj xajaaj meesha ka saar ninkan hadda hogaaminay culummadii iyo ahludiinka o dhanna isku duuday ibnuashcadana waali ka dhig meeshu xidku doono u dhiib dowladdu sida ha ku nasato islaamku isku baabi'in dhiiguusan daadan cabdimad nin aad caqli badan ba waa yeelaybuu wiilkiisibuu soo diray nin waalkiina wuu soo diray saddex ilmaadeegiin saraakiishii dowladdii reer banu umiya dhan buu soo diray u taga wuhi xajaaj ree ee culummadu hadday sulxigaa yeelaan ay ku qanci kara xajaaj inaan casilo dib dambaan xil aanan u dhiibin amiirka iyaga hogaaminaya hadda naftu noo keena aan xilku doono u dhiibo muslimiintana ay kala badbaadaan ay yeelaan xajaaj hal casilo adaana waali ka ah wiilkiisiiba u magacaabay ciraaq oo dhan adaana waali ka ah xajaajna soo fiiri ii soo dir aniga xabsi baan dhigahaya xajaajna wuxuu uga cabsaday cabdilmalik sida addoommadu rabbigood uga cabsadaan mahadal kuma celin kara cabdilmalik nin kaftaama ma aha daahib hadday laakiin wadaadduhu diidaan gadoodka inay joojiyaan diidaan xajaaj baa amiiridii ah asagana amiiruulqitaal ah reebbana umayo dhan ka amar qaataan xajaajna u yaqaana wuxuu yahay odaygu waa musiibo wey xajaaj warkii markuu soo gaaro u fidhsa khayaanada wadaadaha lagu samaynayo mar walba waa loo qaa'imaa mar walba hadda xajaaj markuu ogaaday reer banu umayoo saraakiilla socdo fadhi la yidhi xajaajow hebel baa amiir laga dhigayaa wadaaddu hadday sulxiga yeelaan waad casilan tahay adugu xil dambana dalkan ka qaban maysid waxaa ku yaqaana xabsi amiirkaad u tegaysa cabdilmalik ama ha ku dilo ama beeraha kugu fasho halkanna annagaa ka talinayna wadaadkan intaasuu magaalo kaa qabsaday ibnulashcad iyo culummadana waxay ku qancaan baa loo yeeli asaguna amiir baa looga dhigay liim dhanba ama khuraasaan ama ciraaq ama xijaas oo dhan hala wareego xajaaj khayaanadiisa u fiirso markuu hawsha ogaaday isla markii wuxuu ku joogsoon illa waa nin labaatan sano toban sano adduunka iska haystay waraaqo addowl camiiqu la xidhiidhay addowl camiiqa ma taqaanaa waraaquu diray koofa iyo basre iyo ciraaq oo dhan buu waraaqa u diray wuxuu ihi sulxigaasaa la wadaa ana in laa casilaa la rabaa caamadiinna iyo shacabkiina ibnu ashcad ciidanka u ah ee u daba socda waxaad tidhahdaan ma rabno sulxi reeban umay maantay noo jabeen gaalo baqatee banwalaba beraa la helaa god bay noogu jiraan reer koonfureed maxay dhaheen <laughs> gaalbaa god igu jira hee garuun ii keena garuun ii keena dhaha buuri xajaaj baa odhanaya garuun ii keena diida sulxiga muxuu rabaa inuu ka faa'idaysto ibn اlashcaf hawshii markii loo keenay kaana wuxuu hi waa sulxiga yaa gadooday caamadii uu soo diray xajaaj ma nimankii intaaan ku dagaalanay oo meheb aan ku dagaalanay oo nagaga shihideen ba yeeli mayno maantay qabasho leeyihiin ciidankiisa ma yeelayno reer banomi waan go'doominay shaam keliya ku dambeeyaan xijaaj halkaa waa ka saarray kaa waan ka saaray yeeli mayn mashcaow haddii kale adaan ku casilayna saas ah xabadda wada buuri xagee ku dambaysay dirulamaajin baa ka dhacday wadaadihii magdheer bay isku dhaxleen culammadoodii fuqadoodi waa dhammaadeen yacni maksabka wadaadduhu hadday aqbali lahaayeen caamadana yac iska dhihi oo ninka amiirkooda iyo culammadooda maxay noqon lahay ayagaa dowladda ka talin lahaa cabdulmaligna gacantuu soo geli lahaa abdul waa nin jabay markaa iyada yaa talinhaya wadaaddaa culmaa talinays fuqaha talinaya ibnashcd wuxuu noqday amiir gobolka ninkaa loo magacaabay iskugu tegi lahaayeen dowladda ayaga u talin lahaa laakiin caamo aad wax u dhiibanin oo markay guul yar timaada sacabayni markay indhaha la gudana kala carari weligayan ku lugayn wadaaddo badanna way ku jabeen imise tawro fuqaha oo lagu jabay baa jirta dib taqrid oo akhriya tawro ay wadaadda bilaabeen tawro ay wadaadda bilaabeen qolihii rixilayaasha wataan ka iyo kitaabada iyo inagoo kale ahaa oo guulaysatay fi taarikh lama hayo taarikh islaamka soo akhriya ma guulaysato qaab kale haddii loo tashado oo loo diyaargaro masalo kale laakiin rixile iyo xisaabtan wadaada intay ka xanaaqeen kor u booday madaxun baa la jabiyaa qarnigii labaad bay dhacday kii saddexaad bay dhacday ilaa qarnigii labiyo tobnaad hijrada hadduu dambaysay dhacday had iyo goor markaad dacwo wanaagsan uu ku yimaado waa la hantaa asagaa marka la fidiyaa odayga sooma muxuu idhi liistada meesha u dambaysa igaga qor anaa hee anaa durugsan doonuu yidhi anaa riixan doona war iga siko xagga iga durug in yaroo xabiir haddii laguu gooyo markadan waxaad samayn haddaad ilaah ka baqayn ood baad iska jiidi kanaad ood jiidi ood kalaad fidin aggaad u fidin aggaad waaga dambe hegtaar baa kuu soo bixi baashu waxaa weye kolba maslaxadaada ayaa qaab loogu seexdaa marka ninkan matanaan ku keena wadaadku qaabkaasuu ahaa qaabkaasuu ahaa ya siyaasiinta weydaanu siyaasi mi anugu xerow baan ahay fa amara wuxuu faray maطan ibn naajiyata wuxuu faray abaa cubaydata bni cabdilaahi bni mascuud weeye abaa cubayda waad garanaysaan caamir baa magaciisa la yidhaahdaa ayaa wuxuu faray an yusalliya binnaas markuu asagu kuufo qabsaday naajiya ibnu matar xaggana uu waaligii xajaaj caydhiyey welina ibn ashcadsu soo gaarin wey an yusaliya binaas dadka adigu tuji buuri fakaana abu cubayda yusalii bاnnaas faida rafaca ra'sahu min aلrukuuci markuu rukuucda ka soo tooso qaama waa istaagi jiray qadra maa aquul intaan ka idhaad aniga xakam ah qadra ma أquuل intaan ka dhaha in la eg اللaهuma ربنا لك الحمد اللهم hadaday ku ahaatay مiلء السماawaaتi ومiلء الأرض cir iyo dhul mugood ومiلء maa شhita min شhayء bacd cir iyo dhul mugood wixii dabadood wixi aad doonto oo makhluuqa mugi أهل الثناء والمجد ammaan ahalkeed iyo sharafba laa maanaca lima acطayta waxaad bixisa axad diidi kara ma jiro walaa mucطiya wax bixin kara ma jiro lima manacta wixii aad hor istaagto walaa yanfac wax uma taro daljaddi ninka hodanka ah minka aljadu hodani wax ogama tarta cadaabkaada iyo ciqaabtaada inta intaan ka dhaho u taagnaan jiray waa ictidaalka yani wuxuu tilmaamayaa abuu cubayda salaadiisu inay ahayd salaad dheer oo miisaaman oo degan qaala xakam wuxuu yidhi fadakartu daalika arrinkaasaan u sheegay licabdiraxmaan bn leyla alansaru asaga sheekhiisii ahaa de oo ninkii faqiiha qaadigaha ah baan u sheegay waxaan idhi abuu cubayda u tukadaa saasaasuu noo tujiyaa faqaala wuxuu yidhi marka cabdiraxmaan samictu lbara ibna caazib yaquul baan maqla isagoo leh kaana salaatu rasuulilah sal slam salaaddii nebi maxamed iyo warukuucu qiyaamku hadda loo jeeda hadda iyo warukuucu rukuucdiisu wa idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc iyo markuu ka soo tooso rukuucdaba iyo wa sujuudahu sujuuda rukuucda ka dambaysa iyo wamaa bayna asajdatayni iyo inta laba sujuud udhaxaysaba qariiban wax ku hadalkan dambe marka cabdirxam bn leyla wuxuu noqon karaa tasdiiq lii salaadii abu cubayde inuu rumaynayo uu ammaanayo uu bilayo wuxuu ka noqon karaa inuu bi'inayo oo uu leeyahay asagu wuu kala badiyey nabigu waa isu dhowayn jiray waxaa kaloo dhici karta inuu u jeedo sidaa uu tukada abu cubayde u nabiguna u tukan jiray macnahaasna u badan tahay inay ammaan tahay tan dambaa ku tusaysa qaala shucbatu wuxuu hi fadakartuhu ana haddana u sheegay arrinkaas licami murata cami murat hamdaani baan u sheegay faqaala camr wuxuu yidhi asagu e, cabdiraxman lila wuu khilaafi doonaay qad ra'aytu ibna abi leyla ibna abi leyla baan arkay falam takun salaatu haakada asagu wuxuu leeyahay ibnu leyla salaadda ma ammanahaa asagu waan arkay markuu tukanaya qaabka ma tukan jirin buuri falkiisii muxuu kala duwahayaa hadda iyo qowlkiisii waxaa laga yaaba ibnu leyla marka inuu cudurdaar leeyahay inuu cudurdaar leeyahay inuu imaam ah ummadda u fududaynayay marka mujtahidkana asawaab waa maxay madhab اlmujtahidi laa yuukhadu min ficlihi madhab اlmujtahid laa yuukhadu min ficlihi wainama yuukhadu min qowlihi cala الraajix min aqwaali ahli اlcilm maxaa yeelay mujtahidku macsuum ma aha sahwi baa geli kara ta'wiil baa geli kara wuu iloobi karaa bal macsuum ma ahee qad yatacamad marka madhab almujtahid laa yuukhadu min ficlihi wainama yuukhadu min qowlihi madhab الrajul waxaa laga qaataa min almadhab min alficli wاlqowl hadduu macsuum yahay hadduu nabigu isagu waa maxay wax walba waxaa wey waa la qaadanaya marka ayaan la isku khaldi xadaثna muxamed inta yarda balan ku dara hadda waa idinku dahay soon dhammayn karaa fasalka xadaثna محمد مثنى بن موسى البسري وابن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن الحكم أن مطر بن ناجية halkaasaynu u soconna waa tagnaade horaan isagoo mubhamaan soo marteen anna maطr bn naajiyata lamaa dahara markuu ku adkaaday cala alkuufati lama halaba cala alkuufa amara wuxuu amray abaa cubaydata an yusalliya biاnnaas wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey ninka kaxaynaya waa kuba may waa maxamed jacfar horaan baad soo marteen sooma meedna soo marin maxamed jacfar wey qundar wey ninka kaxaynay lannu dariiqi hore wuxuu ahaa mucaad ibn mucaad alcambari can shucba mucaad ibn mucaad alcambari can shucb buu ahaa ayib wasaaqa alxadiid xadiidkii buu kaxeeyey ninkii qundar ahaa ayib xadana khalid ibn hishaam abu maxamed albaqdaadi thaclab xadana xamaad ibn zayd can thaabit ibn aslam albunani can anas ibn malikin qaal nii anugu anasu iirsada innii anugu la aalo ka dibdhici maayo ka gaabin maayo ka gaasiri maayo an usalliya bikum inaan idiin tujiye kamaa ra'aytu rasuul lah yusallii bina marnaba ka gaabin maayo inaan idiin tujiye muslimiinay siduu noo tujin jiray suubanu sal l slm haddaan imaam idiin noqdo qaala aabit wuxuu yidhi fa kaana anas yasnacu bina kaana anas wuxuu ah yasnacu kii sameeya ay fii salaati baa loo jeedaa salaadiisa wuxuu ku samayn jiray shay-an shay laa araakum aanan id arag buri tasnacuunahu idinkoo yeelaya markuu anas ummadda tujinayo wuxuu samayn jiray arin aanan arag axad samaynaya oo idinka a'imadiinna ah maxay tahay arrinkaas muxuu yahay arrinkaas kaana anas wuxuu ah rafaca ra'sahu min alrukuuc markuu madaxa ka soo qado rukuucda intasaba waa waa taagmi jiray ama waa isqutumi jiray qaa'iman asagoo taagan xataa yaquula alqaa'ilu ilaa uu is yidhahda ruuxa wax is odhanaya qad nasya wuu halmaamayba rukuucdi cafan sujuudi sujuudi buu halmaamay ictidaalkiibuu ku daahaya ilaa isiraasho wadaadku maba sujuudi doono waidaa rafaca ra'sahu min asajda markuu madaxa ka soo qada sujuudda koobaadna makata wuxuu ku nagaan jiray juluuska bayna sajadaynka xataa yaquula alqaa'ilu ilaa axadku is yidhaahdo qad nasiya waa halmaamay waa isiloobay oo mar labaad maba sujuudi doono xadiikan marka wuxuu ku yahay xujuu ku yahay madhabka annaga shaaficiga sida muctamadka cinda shaaficiya sida muctamadka waxaa weeye ictidaalku waa rukni qasiir ah juluuska bayna sajdataynkana waa rukni qasiir ah hunaa laakiin waxaa ku muuqata inuu yahay rukni طawiila jiddan walidaalika nawwi muhadabka iyo sharxa muslimka iyo kutubtiisoo dhan ba wuxuu rajaxaa sida xadiidku sheegay waana sax weeye waana sax weye maxaa yeelay saxaabigu wuxuu soo yidhi ka gaabin maayo kana gaasiri maayo inaan idiin tujiyo siduu subanuhu noo tujin jiray sidaanunu u tukanay keligiina ama axaadiis badan bay ku timid qaabka ayada ay ku timid waxadaana abubakr ibnu naaficin acabdariy cafan alcabdiyu magaciisa moxamed bn axmed baa la yidhahdaa waa mashhuur bikunyati wadaadku xadana bahaz ibn asad alcami xadana xamaad ibnu zayd akhbarna haabit ibn aslam albunaani can asmi maalikin qaal maa sallaytu ma tukanin buri imaamku khalfa axadin imaam gadaashi kuma tukanin awjaza salaatan ka salaad gaaban min salaati rasuuli lah sal slam salaadda nebi maxamed fii tamaamin maca tamaam dhammaystir lala qabo salaad gaaban oo urursan xaggana aan laga tegin waajib iyo shay sunno qiimo badan maxay ahayd kaana salaatu rasuulilaah salaaddii suubanu waxay ahayd salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mutaqaaribatan mid isku dhow si guud baa loo jeedaa aqlabkaa laga wadaa ama qiyaamka horee qiraa'ada iyo fadhiga dambe atixiyaadku had waa ka dheerahayn arkaanta kale wa kaana salaatu abi aabbahay salaadiisanu waxay ahayd yaa odhanaya sidaas wa kaana salaatu abibakr abubakr sidiiq way ahaad nabigu soo dhammayse nabigu soo dhammayseen wa kaana salaatu abibakr waxay ahaydna mutaqaariba maxaa yeele abubakr waa wariidkii koobaad ee nabiga ka dhaxalay cilmi iyo sunno iyo khilaafaba asna salaadiis waa isku dhoweyd falama kaana cumar bn zamankii saydina cumar markii la gaadhay madda waa taagay fii salaati اlfajri ay fii qiraa'ati salaati اlfajr salaaddii fajr qira'adeedii buu taagay culumadu waxay habeenku iyo xilliyadu marbay dheeraadaan xilliyuhu marbay dheeraadaan wakhtigii baa isbedelay waxa weeye dadkiibaa salaaddii u soo degdegi jiray ee jamaacada soo buuxin jiray ee safka camili jiray xilligii nebi maxamed iyo khilaafada abubakar ayaa waxay keeneen dibdhac say marka salaada uga soo gaarhaan qiraadu dheerayn jiray cumaanna dariiqadaas ku tagay calina waagi dambe waa yeeli jiray madda alqira'a fi salaati اlfajr wa kaana rasul lah sal ly slam idaa qaala allahu liman xamida markuu yidhaahdo qaama nabigu waa joogsan jiray xataa naquula ilaa aanu isnidhaano qad awhama nabigu waa nabigu wuxuu ismoodsiiyey inuuba la yimid sujuudi wuxuuba ilaawa inuu salaad ku jiro qad awhama taraka nasya asqaa macaani badan bay ku timaadaan huna waxaa looga horaan baad soo marteene xataa yaquula alqaa'ilu qad nasiya la macno tah sidii nabigu wuu yeeli jiray unbu anasna yeelay uma intaa kadib yasjudu waa sujuudi jiray wayaqcudu waa fadhiisan jiray bayna sajadatayn xataa naquula ilaa isnaad qad awhama juluus bayna sajadatayn iyo ictidaalka inta badan ugu yaroo fuqahadu ayadiiba marka nusuustu gooni ah u taabanaysaa haddaad rukuucda dheerayso ictidaalku waa inuu ku beegnaado hadday sujuudu dheer tahay fadhiga ka dambeeya ee u dhexeeya labada sujuudood waa inuu ku beegnaado salaad isku miisaaman oo isku dhow ayaa la rabaa inaad la timaadaan wallahu subxaanahu wa tacala aclam